في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله walaalayaal waxaynu khudbaddeenna kaga hadlaynaa shayga loo yaqaano wasaa'ilu athabaati calaa diin illaah waxyaabaha kaa caawin kara inaad ku sugnaato diinta ilaahay oo aanad ka duulin mawduuca waxaynu u doorannay waa muhiim maanta liasbaabin kaiira waa cidda sababo badan daraaddeed waxaynu arkaynaa caalamka oo runtii waxyaabaha qofka muslimkaa weydaarinaya diinta maanta way ku badan yihin xagga dambean aynu ka sheegi doonaa insha allah waxaa kugu sugi kara diinta ilaahay inaad haysato waa raasamaalkii keliya waa aayatiinki hadduu qofku waayo diinta ilaahay weydaartana dhab iyo dheeldheel mid kastaba ha u dhaaftee dad iyo dunya wax anfacayaa ma jiro adduun iyo aakhiro labadaba wuu eedaanayaa sirac buu ku noolaan maa fi sacaada fi dunya walaa fi laakhira mujtamaca diin waaya duunye iyo dal midna waxba uma taro dadka muslimiinta haddaynu saasaynu aaminsannahay raasamaalka keliyaynu haysanaana waa isaga cabduu calayha binnawaaj nebi maxamed wuxuu leeyay gows dambeedka ku xajista waxaa kugu ilaalin kara u horeeya waxa weeye aliqbaalu cala alqur'aan wa calaa kalaam illah ilaahay kalaamkiisa in lagu jahaysto oo dadku ay odayga islaamta madaxda dhalinyarada waxaa macruufa hadda waxaynu kula dadaalnaa qur-aanka barashadiisa caruurta yaryar yaa kaaga baahi badan ilmaha yar mukalafba maaha qaangaadhba maaha xilba ma sahro lalama xisaabtamayo ciddii la doonaya kalaamka ilaahay inay barato oo ay dhadhamiso oo ay fahamto oo ay ku cibaadaysato oo lagu camal falo waa inaga odayaasha iyo islaamiya madaxda wey kalaamkii rabbi in masaajidkana la dhigo caruurta yarena lagu karbaasho la yidhaahdo akhrista waxaa halkaa ka muuqanaysa dadkii waajibka ku ahaa inay weydaarteen kalaamka ilaahay mar kastoo qofka mushkilada ay ku timaado isaga u noqdo wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay la hadlaya oo la tashanaya oo u heshanaya ilaahay baa wuxuu tilmaamay faa'iidada uu u leeyahay qur-aanku dadka wuxuu hi kadalika linuhabita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila weligoodba ha hadleena kalaamkan waxaan muddada dheera saddex iyo labaatanka sano ah kuugu soo dejinayay si aan qalbigaaga ugu sugo qalbi oo dhanka ugu qiimo badan wuxuu ahaa qalbiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbigaagaan ku sugayaa buu ilahay yihi qur-aanka maxaad u malaynaysaa qalbigeenna liita ee ah ee inuu qondobo u dhawaaday kaasaa u baahan qur-aanku inuu qooyo marka qur-aanka waxaa u horeeya qofku weheshanaya ee xataa haddaanu macnihiisa garanaynin jinka insiga shayaaiinta shubuhaadka waswaaskaasi uu kaga tegaya waa waxiga ilahay inuu heshado waxaa labaado wasaa'ilu tahbiit ka mida ah waxyaabaha inagu sugi kara iltizaamu sharci اllahi wاlcamal الصaalix in dadku ay diinta ku dheganaadaan oo ay ku dhaqmaan oo camalka saalix iyo cibaadada suubana badiyaan taasibaa sharciga ilaahay iyo camalka wanaagsan waxyaabaha inagu ilaalinayo weeye inaynu waxyigan inaynu dhowrsoonaano diinta xijisano yuhabit llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira wuxuu ilaahay tilmaamay dadka iimaanka leh ilaahay inuu ku sugayo diinta adduunyada iyo markay qabriga galaan labadaba marka qofkii ku sugnaa adduunyada waxyigan baa qabrigana ku sugmaya kii iska weydaartay wuxuu u dhowaya qabrigana inu weydaarto labadaasuu ilaahay israaciyay adduun iyo aakhiraba waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a tadabburu qisasi اlanbiyaai waالsaalixiin adduunyada inagu umaynaan horeyn soo jireen iyo sooyaal bay lahayd dad wanaagsan baa inooga horeeyey nolosha waa la soo tijaabiyey wixii lagu guulaysiiyo wixii lagu fashilmayba qisooyinka inaad akhrido dad badani noofallada iyo sheekooyinka kale u helayn laakiin qisaska qur'aanku uu ka warramayo ama axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam laha alcibaru walmustafaadaat cibrooyin iyo casharay leeyihin qisooyinkaas oo marka culimada sharxaysa qisada ay sheegaan waxaa odhanaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa nolosha soo socota kuu sixi kara iyo ku jirtaba ilaahay baa wuxuu uhi wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinkaa rusushu ay leeyihiin waxaan kuu sheegayaa waa qisooyin sugi kara qalbigaaga baa ilahay maaha warku nebi maxamed u khitaabka ama la hadalku keligii ku kooban yahi waa qof walba maa nuhabitu bihi fu'aadak qisaskaa waxaa ku jira wax badan oo qalbigaaga sugi kara baa ilahay ui wa tacaala markaad akhrido qisatu asxaabi اlkhduud dad bani aadamahoo la qabanayo la moofaynayo oo dab la gelinayo diinu lagu dilayo markaad aragto nimankii fircoon uusa cabaynayo u ahaa kursi baan idi siinayaa markay ashahaateen u laynayo waxaad arkaysaa wax badan baa kuu kordhayo qofku oo odhanayaasho weligeedba sidanay soo ahayd dee si aanay dadkaasi u fashilmin ay guulaysteen adiguna u guulayso waxyaabaha kaa saacidi kale waxaa ka mid a ah adducaa inaynu ducaysano oo insaanka muminka ahi mar walba awoodda ilaahay ayuu ku tiirsan yahay arukn arakiin tiirka adaga ilaahay buu ku tiirsan yahay qur-aanka ina baraya iyo sunada rasuulka salى اllahu alayhi wasalam muminiintu waxay ku ducaysan jireen rabbanaa laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmata inaka anta alwahaab ilaah qalbigayga hadu qalbiga waxa duwaa wuu badan yahay ilaah qalbigayga haduwi ayay ku ducaysanayeen ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ilaahayow sabirka nagu shub oo sabirna sii oo wakhtigaa caduu simbirraxan jira inuu qofku ciiri jiray oy diinta ka dhici jiree ilaahaw nagu nasriga na sii maxamed calayhi salaatu wasalaam ducadiisii waxay u badnayd yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diini ilaa quluubta gedgediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada caaisha way la yaabto waxay tihi nebi maxamedow ma nebigii baa warwaray bay tii oo qalbigiisii u warwaray oo iimaankii oo islaamnimadii marka waxay tihi ducadan dee aad baad u badisaa wuxuu markaa rasuulku ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam alsbuucu alquluubu bayna usbucayni min asaabic araxmaani yuqalibuha kayfa yashaa qalbiga bani aadamka ama quluubtu waxay ku jirtaa faraha ilaahay laba farood oo kamida udhaxaysa wuu rogrogaa kuu doonayuu ka ridaa marka si dhib yar buu insaanku u simirdhaxlaa oo waa ka kasii sii warramay aakhiru zamaanka in gabalku markuu dhacay iyo waagu ay isweydaarsanaan doonaan xagga diinta ku jirideeda iyo ka bixideeda mid baa iminka soo islaamaya mid kalea goor loo baxaya kii soo islaamay baa sii gaaloobaya markaa dadkii baa gaalnimadii la fududaanaysa waxyaabaha inagu sugi kara waxaa ka mid ah alxirsu calaa an yasluka ariiqa asaxiix waddadaa wanaagsan uu nebi maxamed inoo jeexay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku ku dadaalo manhajkaa sugana saxda ah inuu qof ku dadaalo waxyaabaha inaga caawin kara wey taasina waatuu tijaabinaya ninkii hiraqle loodhan ninkii madaxda ka ahaa romanka ama nimankii radio isagoo waraysanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ayaa wuxuu cid horta aqoon u lahoo carabtii ka midii ma joogaan abi sufyaan baa markaa meesha joogo gaal ba ahaa waa kii waraysta su aaluhu weydiiye waxaa ka mid ahaa dadku miyay soo biirayaanoo way soo kordhayaan isaga rumeeyey nab eh, maxamedka aada sheegayso mise way sii yaraanayaan maya way soo biirayaan buuli ninkaa wax rumeeye mooye wax ka gaaloobaba mahaynaba wuxuu ku jawaabay wakadalika aliimaan xiina yukhaalit lquluub oo fii quluubi cabd aw alcibaad iimaanka caynkaasi buuli markuu qalbiga addoonka galo uu kusii adkaadaa un marka taasi waxay sheegaysaa buui manhajkiisu inuu sax yahay wadaduu dadka ku hagayaa inay saxta isagoon islaamin bu caynkaa ayuu ninkaasi sidaa leeyahay waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid a ah atarbiya aliimaaniya dadka in rabaayad fiican la siiyo tarbiyadu waxa weeye cilmiga iyo aqoonta oo camalkooda dadka la baro dad yaryar iyo dad waaweynba rabaayad iyo tarbiyad marka la yidhaahdo dadku waxay moodaan inay caruurta iyo ciyaalku u baahan yihiin dadka waaweyn baa rabaayadda ugu baahi badan fahmayana sirta iyo xikmad bay leedahay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markuu dadka tarbiyadaynayay dad waaweyn buu tarbiyadaynayay tarbiyadaasina waa waxay ahayd sucuubadii iyo dhibaatadii adkayd waxay kaga soo gudbeen dad la dhisaydaahan la dhisay khabaab iyo bilaal iyo suhaybi asxaabtaasoo dhami marka la garaacayey la dhibayay waxay kaga soo gudbeen dad rabaysan bay ahaanoo hadaf leh marka maantana waxay isku dayaan ummadaha shisheeye inay siday doonayaan dadka inoogu inoogu rabeeyaan wax alla waxaa soo agabe la baahinayo iyo waxaa la sheegayo dad baa wax la gashanayaa siday doonayaan ay u rabaysanayaan marka taasina waa inaan ku xisaabtanaa weliba alajyaal alqaadima qarniga soo socda rag iyo dumar bale ee ina bedelaya ee diin iyo dadba inaga nasin doona in rabaayadooda lagu dadaalo waxyaabaha diinta inaga caawinaya inaynu ku sugnaado waxaa ka mid a ah cadamu tacarudi lilfitan qofka wixii fitno ku keeni kara ee diintiisa ka fasahaadin kara ama daluu tegaya ha ahaado ama daduu la saaxiibaya ha ahaado inuu ka durko oo uu iska daayo oo aan u eegin danac kale sidaa daraaddeed laabudda an nacrif mawaaطina alfitan waxaa laga maarmaana markaa meelaha qofku uu ku fitnoobi kara diinta ka aafayn kara ee uu ka feejignaana inaynu baraarujinno waxaa ka mid a ah fitnada maalka dadka qaarkood musiibadu maalkaasee u gashay iyagoo maalkii ku dadaalaya iyagoo maalkii la xajeclaynaya iyagoo maslaxad eegaya ayaa si yar diintiisii uga tegaya markaasuu xaaraan u qaadanaya ribadiibuu badheerhaya qishkiibuu badeer u badheerayaa sidaad ku xasilisaa maal iyo maalkaagu yuu naaqusi waa dabaqada tijaarta la yidhaahdo fitnadoodu maalkay kaga timaadaa inta badan sidaa daraaddeed baa qur-aanku uu aada uga degaa inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna dadkiinu iyo duunyadiinu diin la-aan bay sababi karaa haddaa ilahay wy ilaahay baa wuxuu ka warramay nimankii munaafiqiinta ahaa halka cudurkaasi uu ka raacay waxa u badnaa maalka wa minhu man caahada allah lain aataanaa min fadli lanasadaqana walanakunan min asaalixiin waa munaafiqiintii mid ka mid a hadlaya wuxuu leeya wallaahi waan dhaartay hadduu waan imika waan yara busaaransanahay hadduu ilaahay ii badiyo oo xoolaha u biiriyo wille inaan sadaqa bixin doono oo dadka wanaagsan ka mid noqon doono baashii markuu helay usii biirtaba diintunbuu kasii durkaa diintuu kasii fogaadaa ilaa uu cudurkaa nifaaqa bartanka u galay waxaa ka mida fitnada aynu iska ilaalinayna fitnatuljaah qofku isagoo maal waabu iska haystaa qaxwihiisii u haystaaye magac raadisa magac raadisa oo madaxnimo iyo kursi iyo cv-gu ha ku hagaago iyo waxaasaa la odhan jiray waxaasuu shaydaanku u sawiraya iyo ragbu waxu u noqdee aduguna wax noqo kursiga dabada ii saaroo igu riixa ayuu leeyahay markaa kolku kursigaa fuulo waxaa laga yaabaa hadduu doono sheekh iyo wadaadba ha ahaadee in uu xareeraha eegu ihahdo talow kursigaa miyaad ka tagtaa waxbay sheeg sheegayaan si waa iska xejista wallahi haddaad qaanuunkaa ka hor tagto kursigaad waayo haddaad mawqifkaa qaadato maslaxadaasaad waayo oo maanta hore u socon kari mays haye markaa dabeetana waxa dhacaysa tanaasul inta badanna qofku markuu dhex galo dadaan diin u adeegayn saddex midun bay noqonaysa in isaga la tuuro iyo inuu manhajkiisii xaqiijiyo iyo inuu tanaasulo midi suuragal maaha way adag tahay dad ka badan inuu muquuniyaa way adagtahy laakiin labada kalea suuragala ah, in isagii la eriyo oo daaqada laga tuuruu ka baxo iyo inuu tanaasulo tanaasulkaasaanu ibliisku u sallaxayaao uu leeyahay maanta marxaladii nin weyn baad ahaydoo marxalada aad soo gaadhayd ma ka tanaasuli kartide bal dadkuba siday u bateena iska warwareeg maalin dan yar buu diintiisii ka ayuu ayuu siisanayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil sidaanuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam lidaalik baa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga digoo la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashay yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya walaa tutic man akfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta adigoo madaxtinimo iyo ilaashanaya magac iyo mansab dadka ducafadaha ka tegina diinta ku toosan oo kuwa xadgudbayaashaha ah raaci baa rasuulka lagu yihi sala allahu calayhi wasalam dadka taasina aad bay u badan tahay qofku wuxuu ilaalinayaa waa diinta ilaahay diinta ilaahay haddii la dayacana mowqifkiisa xaqa waa inuu qaato fitanka waxaa ka mid a ah fitwadan ka timaada dumarka oo mar waxaa laga yaabaa ninka xaaskiisu inay fitnayso sidaa ilahay uri yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum ubadkiina iyo ooryihiina waxaa ka mid a ah qaar cadowa baa ilahay oo idin fitnayn kara ka feejignaada cadow yaa kuugu dhowaalay dee ubadka waa cadow way ku agjiifaan haddana cadow buu ilaahay kugu tilmaa hadii halxidhaalo laga dhigo la idhaahdo bal waxaad garatay cadowga kuugu dhow dee qur-aankaaga inoo cayimayba waa ubadkii iyo ooridii say cadow u noqonayaan waaba dadkan u dadaalayeen u ordaye de hadday ilaahay kuseejiyaan ay aakhire kuseejiyaan ay cadaab ku horseedaan maxaa kuu haray hadii mustaqbalkii kaa dhinto maxay ku anfacayaan ma qabrigay kula gelayaan ma qiyaamahay ku shafeecayaan intiiba ku weydaaniye lidaalik buu rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo ka digayaa wuxuu lahaa alwaladu majbanatu mabkhanatu maxzana waa xadiid saxeix ubadku qofka fulay bay ka dhigi karaan bakhayl bay ka dhigi karaan mid warwaro oo noloshu macno u samayn weydo oo murugaysan bay ka dhigi karaan hadday hagaagi waayaan marka taana aad baynu uga feejignaanaynaa da maanta fitnada in fara badan yuhuudda iyo ay ku fasahaadiyaan gaalada waxaa ka mid ah shahawaadka waxa qaawan iyo dumarka iyo sigiska iyo qurunka aada arkayso meel waloo wax laga sii daynayaba ishii baa laga wasakhaynaya daayarta waxaa lagu qabsadaa qaawanaanta iyo cawrada iyo ceebta ayaa lagu qabsadaa kuwaasaa diinta laga saaraa kuwaasaa lagu duufsadaa idan markaa qofku waa inuu feejignaado ishiisa iyo xubnihiisa waa inuu ilaaliyaa ilaahay baa ugu necmeeyey subxaana wa tacaala nicmada ilaahay waana xaaraana ku isticmaalin fitankaas waxaa ka mida alibdihaad waduqyaan dadka had iyo jeer muslimiinta iimaankooda lagu haystay aqaliyaadka caalamka waynu inagu waxaynu dad iska eh, dalkoodii iyo diintoodii jooga oo wax badani ay ka maqan yihiin baynu markaasaynu garan lanahay nicmooyinka ilaahayna sii waxaad arkaysaa caalamka aqaliyaad dad laga tiro badan yahay oo muslimiina oo diintoodii lagu dhibayo oo dalkoodii laga qaxinayo hooyadii caruurtoodiiba sidaa ilaahay uu kaga warramay asxaab ukhduud la gurayo oo la naarayo oo cid iyo ciirsi toona aan haysanin oo filistiin ay kow ka yihiin intaa shaashadaha ka daawanaysaan oo dhan oo united nation kiiyo wixii la sheegi jiray oo dhan iyo qaranadii midoobay iyo xuquuqul insaankiiyo kama hadlaan marka muslimna dilayo xabad gaala marka la taabtaabay soo kacaan marxaladaaso marxaladaasoo kale waa marxaladaha qofka diintiisa weydaaran karo ee odhan karo dabkaa horta iskaga baxmaruun taasina waa waa wakti u qofku u baahan yahy inuu diintiisa haysto wakadalik ahabaatu cala almanhaj waxaa ka mid a ah waxyaabaha mawaatin ulfitan qofku manhajkiisa inuu ilaashado oo uu ku sugnaado laga yaabaa qofku isagoo diinba doonaya oo jecelba diinti in fahamku haddana uu ku qalloocdo oo kadibna isagoo diintii duminaya ama bidca ku soconaya inuu u qaato inuu hagaagsan yahay wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna sucan kuwa ilaahay waxay moodayaan iyagoo wax qaribaya inay wax hagaajinayaan ahabaatu cinda almamaat waxaa muhiima ah inuu qofku ku dadaalo marka uu sii dhimanayo isaga iyo ciddii ag joogtaaba in diinta lagu sugnaado waktiga isaga ah oo qofka towxiidka loogu celceliyo isaguna bay-ada meesha wanaagsan iyo asxaabta wanaagsan uu doorto si ilaahay u waafajiyo khaatumada ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazlu calayhim almalaa'ika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأbشirوا بالجنة التي كنتم توucaduun oo malaaigtii oo u bushaaraynaysa xaaladda ay sii dhimanayaan awliyada ilaahay marka waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waa mawaadin اlfitan meelaha uu qofku fitnoobu diintiisa seego maanta waaligaasoo waxaad arkaysaa dad badan oo soomaalidii ka mid ah da-yarta ha u badnaadeen sida kuwa mutacalimiinta sheeganaya in badan baa waxay ka doodayaan ama waxay ka kaftamayaan ama waxay ku dheeldheelayaan waxyiga ilaah iyo qur-aanka iyo islaamka iyo mabaadidii lama taabtaankahay diinteennu waa hawaabit iyo mutahayiraat waxyaabaha qaarkood waa hawaabit baa laydhaha way sugan yihiin oo waktiga iyo zamanka iyo qarniga midna ma bedelo wixii kusoo qur-aanka kariimkaa kusoo arooree daliil sugan ku sugmay sida xuduudda cuquubaadka waxyaabahaas caqiidada la xidhiidha way sugan yihiin lama taabto kuwaasaa laga yaaba inay ka doodayaano ay ka hadlayaan muxuu nebigu saa yeelay muxuu ilaahay saa odhan waya arrintaas ka dood bay u baahan tahay maaha in dadka qaarkood ay xuurtaystaan oo dadka waxay doonayaan ay u sheegaan marka lagama doodi karo arrimaha waxyiga ku sugmay daliilka qadciga ah waxyaabaha mutaqayiraadka ah waxaa ka mid a ah wixii si caama la inoogu sheegay oo loo eegayo maslaxadda iyo maxaa dadka dhib ugu jira maxaase dheer kuwaasaa dooddu ay geli kartaa laakiin hadda waxyaabaha ay ka doodayaan dad badani maahan wixii laga doodi lahaa ee waa shay qur-aanku uu sheegay oo waxyiga ku sugan kol haddii aayad sugani ay sheegayso oo aan mansuuqahayn iyo xadiid nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa la isla eegayaa uun aayaddaa iyo daliilkaasi ma ku cadya hadduu ku cadya facala ra'si walcayn samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir saasaa la odhanayaa idan dadka waxaa aboon in lagu waaniyo oo lagala hadlo oo loo sheego inuu qofku ilaashado asaaladiisii iyo raasamaalkiisii iyo caqiidadiisii inuu ilaashado oo ayaabahan yar joogo anfaca weexaysanayo iyo waxyaabaha aynu soo sheegnay waxba uma kordhin kara mana badbaadinaya ilaahay agtiisa uu ku hanaagsanaya allahuma arina alxaqa xaqa warsuqna itibaaca waarina albaaila baaila warsuqna ijtinaaba waarina albaaila baaila warsuqna ijtinaaba allahuma ashfi mardaana wacaafi mubtalaana warxam mowtana watamim nicmataka calayna ya arxam araaximiin اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب